alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacalaa aalihi wa asxaabihi alguri lmayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ila yowm iddiin allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wasidna cilman walxamdu lilahi calaa kulli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu darsigeennii labaad aynu halkii kasii wadi khatarta ay leedahay macaasida iyo dunuubtu ee ay qofka kaga tegayso adduunyadiisa geesiinaysana aakhirada deegaan xun iyo inuu meel xun ku dambeeyo qofka dhibaatada ay ku leedahay qoyska dhibaatada ay ku leedahay qaranka iyo ummadda dhibaatada ay ku leedahay waxaanu soo gaarhnay macaasidu inay ka hor istaagayso ee wanaagga daacadana inay kaa xanibayso waxaa kaloo ka mid a khatarta ay leedahay ilful macsiya waana khataraha ugu waaweyn bay ka mid tahay qofku inuu xumaanta la qabsado qalbigana uu ka tago nacaybkeedii iyo qofku shakiga uu ka qabay iyo baqaha uu ka qabay ayaa ka tegaya shay caadiya oo tabiiciya ayay iska noqonaysa markaasuu iskala qabsanaya barka waxa laga yaabay heerka dambena inay aakhirka dambeba wanaag ugu muuqato oo uu ku faano waana wax khatara haddii macaasida xumaanteedu ay ku muuqan weydo way kuu fududaanaysa anas bin malik radia allahu tacaala canhu baa wuxuu lahaa isagoo la hadlaya taabiciintii innakum tacmaluuna acmaalan hiya adaqu fii acyunikum min ashacra waxaad samaynaysaan acmaal indhihiinna uga yar oo idinkala xaqiran tinta yar ee timaha ah ayay idinkala liidataan kunnaa nacuduha calaa cahdi rasuuli lahi sal ly slam min almuubiqaat xilligii rasuulka waxaanu ku tirin jirnay dunuubta waaweyn ee haligta ee qofka baabisa ee meel daran ka tuurta ee alla seejisa ayaanu ku tirinayna idinkuna tinta yar idinkala sahlanta wax badanoo iminka maanta dhacaya dadka samaynaya waa waabinla sahlanta inuu wax biyaba uma haysto inuu wax khariba uma haysto waabu iskala qabsaday caadi bay u noqotay waxaa kale culimmadu yidhaahdeen calayhim raxmatullah qofka mu'minka ahi acmaashiisa wuxuu u arkaa xumaha uu sameeyo sidii buur weyn oo ku soo dhacaysa markaasuu ka baqanaya wuu iska eegaya khawf iyo cabsi ayaa ka haysa wuu ka gilgilinaya munaafiquna dembiga uu sameeya wuxuu u haystaa duksisanka kaga istaagay oo saa isaga duuliyey waxba lama aha marka dambena waxay gaadhsiisaaba inta uu u arka wanaag inuu ku faano rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummadayda waa la wada cafiyey oo dunuubta waan laga cafiyaya kuwa la jahra mooyaane wa ina min almujaahara an yacmala arajulu alcamala fi lleyl fayastur allahu calayh fayafshiiha fi nahaar aw kamaa qaala sal allahu alay slam mujaaharada waxaa ka mid ah qofku inuu la yimaado camal habeenkii dembi uu sameeyo meel ka dhacuu la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu meel kaga dhaco kadib ilaahay asturo markuu asturana subaxa isagoo isfaafiyo oo isagu isagoo isku faaninaya uu meelaha ka sheeg sheego waxaan sameeyey ma og tahay raganimo isagoo isku moodaya iyo geesinimo ayaa uu muujinayaa iyo daahu ilaahay ku asturay ayuu iska faydaya kol hadday saa noqotona qofku waxay u muuqatay xumaantii ayaa wanaag ugu muuqanaya wanaaggiina xum ayuu ugu muuqanaya qofkaa waxaa ku dhacay intikaas uu foorarmaya qalbigiiba hoosu foorarsamaya nooc kale ayuu waxu arkaya oo kuwa ilaahay ku tilmaamay buu ku dhadhowaanaya afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim marka walaalayaal qofku inaanu la qabsanin dunuubta waxaa keenta inuu mar walba feejignaado oo markuu dembi ku dhaco si degdega ilaahay ugu laabto qalbigiisana uga masaxo jacaylkeedii ku fikirkeedana uu ka leexiyey qalbigiisa hadduu ku fikiro waxaa kaloo ka mid a ah, oo khataraha ka mid a ah, sababun lihawaani alcabdi cala allah dunuubtu waxay sababu tahay qofku ilaahay agtiisa uu ku noqdo qof aan qiimo ku lahayn marka hore ee uu mu'minka ahaa ilaahay subxaana wa tacala uu ku xidhnaa ilaahay agtiisa karaamo ayuu ku leeyihi ilaahay waa jeceliyay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala waxa weeyaan wuu karaamaynaya haddii laakiin isagu heerkaais dhigo uu hoos u dhaco uu qiimo beelaya hadduu qiimo beelana cid kale oo markaa qiimo u samaynaysa habeeraate ma jirto ilahi wuxuu leeyahay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim faman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay uu hoos dhigo ee ilaahay duleeyo ee ilaahay liido cid karaamaynaysa oo koru qaadi karta ma jirto markaa karaamada allah bixiya dulinimadana qofku waxa weeyaan isagaa sababteeda dariiqeeda raaca sidaa awgeed baa saxaabadu ridwaanullahi calayhim maray qabsadeen magaalo weyn oo gaaladu ay leedahay madaa'in la odhan jiray oo farrisiintu lahaayeen ayaa waxaa la arkay dadkii oo maxaabiistoo la kala urunayo oo dumarku ooyayaan oo carruurtu ooyeyso oo ragga waanumrnacsayiin dabeetana waana maalin muslimiintu guulaysteen abu abudardaa radia allahu tacaala canhu ayaa maalinta aada u ooyey isagoo ooyaya ayaa waxaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa waaba maalin ilaahay guuleeyey muslimiinta oo guul la helay dowladdii weyneed ee farisna afka dhulka loo geliyey maxaad la ooyeysa wuxuu yidhi ummaddani ummad bay ahayd magac leh oo maamuus leh oo jirta oo laga baqo waxaa halkaa gaadhsiiyey macsiyada ay ilaahay caasiyeen ayaa in la kala qaybsado oo la kala urursado oo sidaa loo galo macsiyada ayaa keentay dad buu markaa fariin u faraya wuxuu leeyihi innagu waxaynu heerkaa ku gaadhnay guusha ilahay inaynu adeecnay haddaynu alla adeeci weyno in ilaahay caasino oo dariiqooda aynu marno halkaa mid la lamida ayaynu maraynaa ama mid kasii hoosaysa miyeynaan maanta arkayn dulinimada muslimiinta haysata sida magacooda u hooseeyo sida meeqaankooda u hooseeyo sida aan cidiba xaggooda u eegaynin ee aanay adduunka karaamo ugu lahayn waa macaasidaa faaftay iyo diinta ilaahay la qaadan waaye ee alle subxaana wa tacaala kitaabkiisii dadku ay ku dhaqmi waayeen hawaan iyo liidasho iyo magacbeel iyo dhegxumo ayay keentaa inaad alle ka fogaata haddaad ilaahay ku xidhnaatana sharaf iyo dadnimo iyo qiime ee adduunka korkiisa ku yeelanaysa aahaarta iyo raadadka xunxun ee ay ka tagto dunuubta waxaa ka mid ah dhibaatadeeda ayaa keliga aan ku koobnaanayn waxay gaadhaysaa khalqiga oo dhan noolaha sanku neefloo dhan ayay gaadhaysaa xumaanta qofkaas samaynaya hadday isaga ku gaar tahay oo ku kooban tahay wuxuun bay ahaan leyd lakin ilahi wuxuu leeya dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum ilahi subxaana wa tacala wuxuu leey dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr fasaad iyo xuma ayaa wuxuu ku faafay berriga iyo baddaba aayadda markaad u fiirsato waxay tilmaamaysaa adduunku waa berriga iyo badda hawada sarena labadaa mid unbay ka sarraysaa intiiba iminka ibni aadamku fasaxaadka waa la doonanaya haddii korkaa diyaarada lagu marayo xumaantiibay ku jiraan oo waa kaakaawoyin oo khumuur baa ku cabayaan oo xumay ku samaynayaan dunuub oo dhan bay la doonanayaan baddiina waa lala tegaya oo xumaantii baa lala doonanaya berigana waa lagu wadaa waxaasoo dhan maxay dhacaysaa fasaadkii baa muuqanaya markuu muuqdana waxay kusoo noqonaysaa makhluuqaadka oo dhan roob yaraada abaar badata dhibaatooyinkaas soo noqnoqda xanuuno dilaaca mashaakilaad fara badan ayaa soo noqnoqonaya saawgeed baa culamaa salaf waxay odhan jireen albahaa'im talcanu cusaata bani aadam yaquuluuna municna alqatra bisababi dunuubi bani aadam waxay bahaa'imta iyo xayawaanka oo dhani ay nacdalaan cusaada bani aadamka bani aadamka dunuubtooda iyo cisyaankoodu bato bahaa'imta iyo mayeedhaanka kuwa aynu arkayno iyo kuwaynaan arkayn ayaa nacdalaya oo maxay ku nacdalayaan waxay odhanayaan waxaanu roob ku weyni oo aanu ku abaarsannay dunuubta ibni aadamka ile iyagu ilaahay ma caasiyaan dunuubtaasi ku waayayaan marka ilaahay inoo soo gurmanayana wuxuu inoogu soo gurmanayaa bahaa'imta walowla albahaa'imu lam yumtaruu suu rasuulku sala allahu aleyh wasalam inta yarayna helaynana iyaga ayaynu ku helayna mayeedhaanka ee aan waxba galabsanin ee dhibaatooyinkaasi ay ku dhacayaan marka dhibku kuma gaabsanayo qofkii sameeyey dadka kalena waa gaadhaya intuu dadka kalena dhaafo ayuu xataa gaadhaya wuxuu gaadhayaa makhluuqaadka oo dhan samaawaadka iyo arlada qofku muslimka ahi ee wanaagsani markuu dhinto waxaa u ooya laba meelood meeshuu camalka ku samayn jiray adduunyada ah iyo camalkiisa halkii laga fuushin jiray samada ee laga korsiin jiray ayaa u ooyaya qofka caasiga ah ee faajirka ah ee mujrimka ee gaalka ah ama munaafiqa labaduba waa qoslaan oo waa farxaan waayo wuxuu kala tegayaa dunuub dunuub buu kala tegaya arladu dunuubta ku fasahaadinayey way ka raysanaysaa samaawaadkii la geynayey ee laga soo celinayeyna iyana waa ka raysanaysa marka dembigu meel walba waa gaadhaya qofka laftiisa ayuu gaadhaya cid kastana waa uu gaadhaya waxaa ka mid ah khataraha waaweyn ee dunuubtu ay ka tagto al almacsiyatu tuurisu dul dulli ayaa qofka ka muuqanaya dulligaa ka muuqanaya ma aha hawaankii iyo liidashadii markii hore isagii alla u dhexeeyey taasi alla isagii alla u dhexaysa dulli kale oo dadka kaga hooseeyo qofka ahlu macsiyadaa ayaa ka muuqanaya mugdi baa ka muuqanaya qofka ahlu macaasiyadaahi wejigiisaad ka garanaysaa adoon ficilkiisa aqoonin ayaa wejigiisa aad dunuubti ka akhrisanaysa waxaanay ahlucilmigu odhan jireen qofku wax kastuu qarsado ilaahay foodiisa ayuu kusoo qora wuxuu qarsado ee is idhaahdo waad asturi kartaa ma asturi karaya imaam xasan albasri caleyh raxmatullahi wuxuu odhan jiray inahum in taqtaqat bihim albiqaal wa hamlajat bihim albaraadiin fa ina dula almacsiyati laa yufaariqu quluubahum in aba allaahu ila an yudila man casaah weligoodba baqlaha quruxda badan ha fuulaan ee hala tamashlayso baraadiinta waxa la yidhaahdo waa fardaha fardaha reer yurub een kuwa carabta ahayn ama cajamta ayaa la ydhaha albaraadiin weligoodba waxay doonaan ha fuulaan diyaarada ha raacaan maraakiib ha raacaan gawaadhi ha kaxaystaan fa ina dulla almacsiyati laa yufaariq quluubahum dulligii macsiyadu weligoodba uu daa'imaya laga waayi maayo ka faaruuqi maayo waa laga dhadhansanaya waana laga arkaya ilaahay waa diiday wax kale ciddii caasiday inuu duleeyo mooyaane ilaahay wuxuu go'aamiyey sharcan wa qadara wuxuu go'aamiyey inuu qofkaasi dulli ku noolaado sidaa awgeed imaam cabdullahi bn mubaarak wuxuu odhan jiray ra'aytu dunuuba tumiitu lquluub waqad yuurisu dulla idmaanuha wa tarku dunuubi xayaatu lquluub fa khayrun linafsika cisyaanuha dunuubtu qalbiga waa dishaa waxaa kaloy dhexashiisaa in dunuubta la daa'imaa dulli bay dhexashiisaa iyo qofka liidasho iyo dhegxumo iyo magacdaro in dunuubta laga tagaana qalbigaa ku noolaada waxaa kuu fiican oo naftaada u wanaagsan inaad nafta caasido oo aanad amarkeeda qaadan waayo xumaha ayay ku amraysaa ina nafsa la amaaratun bisuu xagga xumaanta ayay kuu jiidaysaaye inaad caasido dantaada ayaa ku jirta badbaadadaada ku jirta adduunkaaga ku jira aakhiradaada ku jirta waxaa ka mid ah macaasidu khatarta ay leedahay iyo dhibaatooyinka ay ka tagto nacdasha ilaahay uu nacdalayo malaa'igtu ay nacdalayso rusushu ay nacdalayso wayalcanuhum allaacinuun waayo lacnaduna waxa weeye naxariista ilahay oo laga dheereeyo waxaad arkaysaa rasuulka olole sala allahu aley wasalam lacana allahu kada lacana allahu kada lacana allahu shaarib alkhamr ilaahay khamriga ka caba nacdalo lacana allahu alwasilata walmustawsila qofka dumara ee timaheeda wax ku xidha iyo ta dalbanaysaba ilaahay subxaana wa tacaala ha nacdalo lacana allahu man hayara manaara alard lacana allahu man lacana waaliday lacana allahu zawaaraat alqubuur waxa weeyaan nacdashu waa macsiyada ayay ka dhalanaysa qofku haddaanu macsiya la imanna nacdal ma galabsanayo cidda nacdashana isaga ayay ku noqonaysaa laakiin markuu isagu la yimaado wixii lagu lacnadi lahaa ee naxariis lagaga dheerayn lahaa waxa weeyaan isaga ayaa dunuubta iyo xumaanta isagaa isu horseeday inuu aada uga taxadiro oo iska ilaaliyo ayaa la gudboon intaasaa quruxu ah oo wanaag u ah inuu aada isaga ilaaliyo nacdashana uu ka fogaado way malcuun waa wax aada iyo aada u xun ilaahayna subxaana wa tacala naxariista hadduu ka fogeeyo dee wax kale uma hadhin cadaab iyo ciqaab ayuunbaa u hadhay waxaa ka mid ah khataraha iyo xumaanaha dunuubtu ay leedahay tudhibu min alqalbi naara alghayra wixii dhiidhiga la odhan jiray inuu qofku ka dhiidhiyo xumaha uu noco oo ka yaqiiqsoodo oo ka gilgisho ayaa ka tegaya qalbigiisa oo waa iskala qabsanaya wa calaamatu sidqi aliimaani alghayra calaa maxaarim illaah qalbigu inuu nool yahy maxaa lagu gartaa inuu qalbigu ka gubto oo ka gilgisho xumaha la samaynayo xumahaas markaa cid kale ha samaynayso cid qaraabadiisa ha samaynayso xumaha inuu ka gubtaa waa calaamad wanaagsan weey sidaa ogeed baa rasulku wuxuu lahaa sala allahu aleyh wasalam atacjabuuna min giirati sacad fa ana akyaru minhu wallahu akyaru minii giirada amaba dhiidhiga amaba gilgilashada uu ka gilgilinayo sacad uu ka gubanayo xumaanta ayaa la yaabantihin anigaa ka gilgilasho badan oo xumaanta ka neceb ilaahayna isagaa xumaanta iga sii neceb oo aad subxaanah wa tacaala ayuu ilaahay u neceb yahay ugana gubtaa xumaha iyo dhibkiisa marka qofku haddii xumaha uu deen waayo faraha kula jiro waxaa ka tegaysa necbaanshihii u necba iyo ka gubashada uu ka gubanayayo caadi buu u arkaya wax wanaagaabuu isaga arkaya inuu iskala qabsadaaba laga yaabaa aakhirka dambana khiiradu markay ka tagto dee buu noqonaya dee waxaa la yidhaahdaa qofka ehelkiisa xumaha u ogol ee aan ku diidin ee aan ka gubanin ee laga yaabo ooridiisii oo aan xijaabnayn oo iska qaawan inuu iskala joogo caruurtiisa aanu amar habluhu goortay doonaa yimaadaan inamadu waxay doonaan sameeyaan guriga wixii la doono lagu daaro qaraabadiisa kale sidaasi leeg qofka noocaasoo kale ah rasuulku sala allahu aley wasalam wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata dayuus xadiis saxiixa jannada ma galo qofka xumaha aan diidin ee wuxuu diidayba aanay jirine iska noqdo qof iska friya oo nolosha la qabsaday xumaha la qabsaday oo aan kaba gedigigaxoonayn ka yaqiiqsoonayn aan necbayn xumaha waa dhibka ay leedahay ee ay ka tagto markaad ka fogaan weydo dhibkaasay kaaga tegaysa waa inaad ka ilaalisa inta taagkaa ka fogaata khataraha dunuubtu leeda waxaa ka mid ah tusiilu nicam wa tuxilu niqam nicmooyinkana way kaxaysaa niqmooyinka dhibaatooyinkana way soo daadajisaa waayo dhibaatadu markay soo degto dembi bay ku timaada marka la laalana tawbo iyo wanaag iyo daaca ayaa ilaahay ku laala nicmo walba ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan wuxuu ku kaxeeyaa sabab inaga xaggeyna ka mida sabab inaga xaggeyna ka timi ayuu ilahay ku kaxeeya haddii ay saa tahay inay nagu is ilaalino oo nafteenna ilaalino waa waajib sharcigoona saaran dhinac kalena nicmadana haysananu ku ilaashanayna haddii kale markay nicmada weyno haday ammaan tahay hadday barwaaqo tahay hadday caafimaad tahay hadday xoog tahay hadday aqoon iyo garasho tahay wax alla wixii wanaageed haysato waxaad ku ilaalin kartaa mahadnaq ilahay aad u mahadnaqdo iyo xumaanta ood iska ilaaliso cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu abulxasan wuxuu odhan jiray maa nasla balaaun ila bidemb walaa rufica ila bitawba balaaya ma soo daadegto hadday soo daadegtana dunuubaa u asala dembi buu ku yimaadaa dembi ibni aadamku sameeyo ayuu ku imanayaayo iyaga ayaa galabsaday marka la qaadayana toobad ibni aadamka ka timi oy alla u celiyeen oo ilaahay dib ula heshiiyeen ayuu alla kaga kaxaynaya subxaanahu watacaala marka si aynu nicmooyinkeenna u ilaashano ilaahay nagu galladay waxaynu u baahan nahay in la yareeyo macaasida iyo xumaanta dunuubta qofku galayo aada isu ilaaliyo ta qoyska dhexdeeda laga samaynayo aada loo ilaaliyo ummadda iyo qabailku gelayan iska ilaaliyaan waxyaalahaasa loo baahan yahay si nicmada loo ilaashado waa in nicmadu qeyd bay leedahay dabar lagu xidho ayay leedahay waa in la mahadnaqo kufraanka iyo in laga kufriyo oo wixii la doono la sameeyaana nicamka waa suulisaa waxaa ka mid a ah xumaanaha waaweyn iyo khataraha ay ka tagto macaasidu inay kaa dhigayso asiira shaydaan maxbuuska shaydaanka ayay kaa dhigaysa haddaad shaydaanka maxbuus u noqotana waxa weeya waa ku dhammaatay waxaa la yidhaahdaa man asarahu caduwu qofka cadowgiisu uu qafaasho ha ka filin wax wanaaga cadow baaba gacanta ku dhigi cadaawaha caadiga hadduu gacanta ku dhigo si uun baa looga furfuri karaa si uun ayaa looga furfuri karaa isaguu ka baxsaya laga laaluushaya wax la siiya ee cid kale laisdhaafsiisaya wuxuunbaa lagu furtaa laakiin asiiru shaytaan shaydaanku kuu qafaashay ee uu maxbuus ka dhigtay ilaaha weyne waaxid mooya cid kale kama furfuri karto marka qofku markuu macaasi la yimaado isagaa isu xidhaya oo isu garbaduubaya oo isu katiinadaynaya shaydaan waxaa ka mid a ah khataraha waaweynay leedahay tamxaqu barakata alcumr cumrigaaga barakadiisii ayay masaxaysaa oo tirtiraysaa baabiinaysa cumrigu daacada ilaahay buu ku barakoobaa muddo yar isagoo jiray ayuu wax badan oo khayra shaqaysanaya wax badan oo wanaaga ayuu ka tegaya in badan baa la xasuusanaya laakiin qofku hadduu macaasi ku jiro intuu doonaha jire wanaag ka tegi maayo cumrigiisina waa dayacaya saacaadkiisa cumrigana waa la weydiin doonaa maalinta qiyaame wax alla wuxuu ku jawaabana ma helaayo sidaa awgeed baa rasuulku waxau lahaa xadiis saxiixa sala allahu aleyh waaalih wasalam khayru nnaas man taala cumruh wa xasuna camaluh dad waxaa ugu qiimo badan ka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna uu wanaagsan yahay marka si camalkaagu u wanaagsanaado waxa weeyaan si cimrigaagu u barakoobo waa inaad camalka wanaajisa waxaa ka mid ah oo khataraha ka mid ah yujariu calayka jamiica man laa yujariu calayka saabiqan cidaan hore kuugu dhiiran jirin ayaa markan kugu soo dhiiranaysa waayo adiga ayaa alla ku dhiiraday kodaad alla ku dhiiratay oo alla aad ka haybadaysan weydo adigana cid kaa haybadaysanaysa haba ma jirto cidaad amri jirtay amarkaaga qaadan mayso ciddii ku dhaganuglaan jirtay ku dhaganuglaan mayso walihaada ba axad salaf wuxuu odhan jiray inii la acsi allah fa ajidu dalika fi khuluqi daabati wa mraati markaana la caasiyo waxaan ka fahmaa xaaskaygu say u dhaqmayso iyo daabadda aan raacayo ayaa amarkayga diidaysa ooriduna wixii aan amro uba dhaqaaqi mayso waayo altisaamu min jinsi alcamal markaad ilaahay amarkiisa diido adna amarkaaga waa la diiday wax la aqbali kara maaha anigoo allan amarkiisa diidaya ciddaan amraa inaha soo jeesanin oo amarkayga qaado wax suuragelaya maaha kamaa tadiinu tudaan adugu alla adeec markaasaa lagu adeeci oo lagu jajabnaan aduguna ilaahay u jajabno subxaana wa tacaala waxaa ka mid a ah walaalayaal khatarta waaweyn ee ay leedahay ee qofka dhexashiinaysa wanaag ka fogeynaysa xumo waaweynna dhexashiinaysa tunsil cabda nafsah addoonka waxay ilowsiisaa naftiisa macasida siduu u wado ayaa ilaahay naftiisa ilowsiinaya markaasaanu danteeda garanayn waxa wanaajinaya aanu garanayn iyadii baanu ilaalinayn xataa waxyaalaha caadiga asaasiga ayuu ilaabaya ilahi wuxuu leeyahy walaa takunuu kaladiina nasuu allaha fa ansaahum anfusahum ha noqonina sidii kuwa ilaahay ilaabay daacadiisa iyo ay iimaankiisa ilaabeen markay ilaabeenna ilahay naftoodu iloosiiyey qofka waxaad arkaysaa markuu alla caasiyo wuxuu ilaabayaa hugiisi wuxuu ilaabayaa nadaafadiisi wuxuu ilaabayaa cadaygiisi wuxuu ilaabayaa shaqatagi wuxuu ilaabayaa ehelkiisi awlaadiisi oorihiisi xataa shaqadiisu dayacaya waa aayaddu waxa weeyaan waa mithaal waaqiciya oo camaliya inu nolosheena ka arkayno qofku siduu u dayacan yahay ee isu ilowsan yahay ayuunbaa ilaahay soo hanuuninaya mar alla marka uu hanuunana wuu isxasuusanaya xaggan oo carar xaggan qabso dantan qabso shaqa tag eelka ilaali waxa weeyaan allaa isxasuusinaya markan marka kalena waa la isilowsiinaya waxaa ka mid a walaalayaal dahaabu alxayaa alladii huwa maadatu xayaat alqalb khataraha waaweynee leedaha waxaa ka mid a xishoodkaa tegaya xayaha xishoodku markuu tagana qalbigi wuxuu noqonaya qalbi jaamida ah oon waxba ka yaqiiqsoonayn wax walbana markaa waa u banaan idaa lam tastaxi fasnac maa shit wax walba u samaynaya xayaaguna waa khayr iyo xishoodku waa wax wanaagsan rasuulku wuxuu la sala allahu aleyh wasalam alxayaau khayrun kulu ina likuli diinin khuluq wa khuluqu lislaami alxayaa diin walbaaba waxay leedahay dabeecad haaliba diinteennana waxaa u dabeecada ugu weyn xishoodka waana shucbat min aliimaan qofku markuu macaasi wado wado xayaha ka tegaya qof dumara cidna ka xishoonay waxay doonto ku dhawaaqaysa siday doonto u labisanaysa sida waa wax la yaable qof weyn oo qiima lahaan lahaa oo haddana aan qajilay waxa weeyaan waa xishoodkii baa ka tegay ee waxaa ka mid a aathaarta khatarta ah ee macaasidii xumaantu ka tagto tudcifu fi lqalbi tacdiim allahi caza wajal ilaahay weynayntiisa ayaa qalbiga ka tagta ilahayba qadarin maayo in alla daalacanayo oo ilaahay ka warqabo ma oga bal ilaahay wuxuu ka soo qaadaya inta arkaysa kaugu liitu ka dhigaya inta arkaysa axad salafa wuxuu odhan jiray ilaahay ha ka yeelin inta ku eegaysa kaugu liita waayo intii kale ku eegtaba waad joojin lahayd xumaanta isagoo ku arkayana waad wadataa bal waad ku faraxsan tahay waa wax aad iyo aad u khatar sidaa awgeed qofku inuu ogsoonaado in ilaahay mar walba daalacanayo oo ilaahay qadariyo subxaana wa tacaala waa shay aad iyo aad u weyn waxaa ka mid a walaalayaal ee tusabib lahu suu lkhaatima waxay u sababtaa macaasidu khaatimada oo ka xumaata xilliga ugu daran ee adduunya uu ka wareegayo aakhiro uu u guurayo ayuunbay naftiisu khiyaamaysaayoo hadal wanaagsan ku dhawaaqi maayo xaalad wanaagsan ku dhiman maayo xaalad xaalad ugu xun buu ku dhimanaya waxa weeyaan suul khaatima ilaahay inaga najeeye oo wax aad iyo aad u xun weeyaan qofkuna wuxuu ku dhintumaa lagu soo saaraa waxay dadkii wanaagsanaa ku ducaysan jireen allahumma amitna miitatan xasana ilaahay oo dhimasho wanaagsanna dil dhimasho wanaagsanna waxa weeye an tamuuta calaa taaca inaad taaca iyo wanaag ku dhimato markaa khaatimada oo wanaagsanaata waa inaad daacada daa'imto haddaad xumaanta daa'imto waxa aad daa'imtay ayuunbaad ku dhimanaysa markuu ilahay leeya walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun macnaheedu waxa weeye islaamnimada uun daa'im wixii aad daa'imto geeridu way kuugu imanaysaa suul khaatimana khataro badan bay leedahy dad fara badan baa iyagoo xumaan ku jira ma khamri cabaya ama sinaysanaya ama waxadaya ama riba isticmaalaya ama dhibaatooyin xunxun ku jira ay geeridu ugu imanaysa hadday ugu timaadana xaalada uu ku jira lagu soo saaray hadduu wanaag ku jiray wanaag baa lagu soo saara hadduu xuma ku jirayna xuma ayaa lagu soo saara waxaynu kusoo gebagabayn lahayn cuquubaat filqabrina way leedahay macaasidu wuxuu soo saaraya imaam bukhaari saxiixiisa min xadiid samurata ibnu jundub radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy rasuulka sala allahu aley wasalam wuxuu ahaa markuu waa bariisto inuu saxaabada weydiin jiray hal ra'aa minkum albaarixata ru'yaa xalayto midkiina wax riya ama ark markaasuu cid wixii loo sheego waa uga qisoon jirayoo dabeetana waa u fasiri jiray subax subaxyada ka mid a ah ayaa wuxuu tirinaya wuxuu leeyahay ata eh, alleylata aatiyaani fastaxabaani xalayta laba ayaa ii yimi yimaada oo malaa'iga way kaxeeyeen dabeetana wuxuu ka warramayaa dhacdooyin waa xadiisaadu dheer waxaynu ka soo qaadanaynaa afar dhacdo oo kooban waxay tuseen oo uu arkay nin jiifa ninkaa jiifa ee dhabarka u jiifa waxaa dul taagan nin kale ninkaa kale wuxuu haystaa sallax aad iyo aad u weyn sallaxaa inta uu qaado oo gacmihiisa kor u taago ayuu madaxa kaga sii daynaya markuu madaxa kaga sii daayo ayaa madaxii isku fadhiisanaya markaasuu burburaya uu ku bashaaqinaya madaxii markuu dhagaxii saa ugu dhaco ee madaxii burburiyo ayuu labalagdoonayaa waa wilaanwilanaya xaggaasuu fogaanaya inta uu dhaqaaqo ayuu dhagaxii doonaya inta uu ku maqan yahay ayaa madaxii caafimaadaya sidiisii buu kusoo noqonaya xaaladiisii caadiga ahayd ayuu kusoo laabanaya wuu naxay rasuulku aleyh salaatu wasalaam subxaana allah maa haadaani ilaahay baa nasahan xumo ka dheere maxay ahaayeen labadani waxay labadii malag odhanayaan inamari inamari dhacdooyin badan bay tusayaan hadhow bay u furfurayaan dhacdo walba waxaa kale haddana u arkaya markay socdaan rajulin mustalqin liqafaah mid kale isaguna qadaadka u jiifo wa aakharu calayhi kalluubu min xadiid mid kalena waa dul taagan taaganyah kalbad ama maqas xadiida ayuu haystaa yusharshiru shidqahu ilaa qafaahu canka iyo qowlalka ayuu ka gelinaya markuu halkaa canka iyo qowlalka ka geliyo ayuu goynaya goynaya goynaya ilaa uu gaadhsiiyey qadaadka markuu qaybtaa jaro ee wada dilaaciyo ayuu haddana qowlalka ka gelinaya uu wadaya wadaya wadaya wuxuu gaadhsiinayaa ilaa qadaadka ayuu gaadhsiinaya hadhowta intuu kii wado ayaa kan kale bogsanaya markuu bogsado ayuu haddana kan kusoo noqonaya subxaanallah labadanna maxay ahaayeen ina maraygu ka soco waxay la kulmeen tannuur qolooyin ku jira meel moofo ah oo wax lagu moofeeyo waxaa ka baxaya laqad iyo qaylo iyo codad rasuulku sala allahu alay slam waa deymooday rag iyo dumar qaaqaawan oon waxba lagu ogeyn oo siday ku dhasheen ah ayaa ku jira hoosta waxaa kaga soo baxaya dab markuu ku soo dhowaado way qaylinayaan korna waa u baxaya markii dambu dabku hoosu noqonaya dabeetana iyaguna hoos bay u daadegaya subxaan allah kuwana maxay ahaayeen inamari baa la odhanaya wuxuu la kulmayaa nin ku dabaalanaya webi dhiiga mid kalena wuxuu taagay koonaha webiga wuu soo dabaalanaya dabaalanaya markuu kusoo dhawaado ayuu afka kala waaxaya kan kalena dhagax ayuu ku dhufanaya dhagaxa ayuu afka u gelinaya markuu afka u geliyo halkii ku noqonaya haddana waa soo dabaalanaya saas leeg buu samaynaya subxaan allah maxay ahaayeen ina mari dhacdooyinkii markay soo wada maraan ee dhacdooyin badan uu soo arko ayuu u furfuraya wuxuu odhanaya kii ugu horeeye jiifay ee sallexa lagu dhufanayay wuxuu ahaa rajulun ya'khudu alqur'aana fa yarfudah wa yanaamu can isalaah nin qur-aanka ilaahay u dhiibay oo ilaahay qur-aan baray oo xafiday oo qur-aankii faraa ka qaaday salaadii ilaahayna ka seexday ayuu noqonayaa marka qofka qur-aanka dayacaa khatartaasuu leeyahy waana macsiye culus ciqaabtaasaa lagu ciqaabaya ilaa ay ka gaadhsa qiyaamaha kan kale qadaadka u jiifay ee canka laga kalbadaynayo ee qawlalka laga googoynayaana waxa weeyaan waa mid gurigiisa kasoo kalahaya wuxuu la soo kalahayaa been beentaana waxay ku faafisaa caalamka ayay meel walba ka dhacaysa waa beenaha maanta la faafinayo dee internet lagu faafinayo dee idaacad laga sheegayo telefishin laga sheegayo caalamka ayay wada gaadhaysa qolooyinka ku jiray meesha ee qaaqaawanaa ee dabku ku baxayeyna waa azunaatu wazawaani bay idhahdeen dumarka iyo ragga zinaysta ee ilaahay subxaana wa tacaala ka baqan waayey ee xumaantaa u qastay weeyaan waxaanay culimmadu leeyihiin dabkan ku baxaya waa naar shahwa ee naartii shahwadu ay lahayd ayaa ku baxaysa markay sinaystaanna way ka damaysa tanna waa tanoo u unoqonaysa siday isu qaawiyeen ee xumaan isugu qaawiyeen ayaa ilaahay isagana iyagana wuu qaawiyey khatartaasay leeday ninkan ku dabaalanayey webiga dhiigaahina ee midka kale afka u gelinayey iyaguna waxa weeye akalatu riba kuwa ribada cuna weeye ribaduna waa dunuubta waaweyn ee khatarta ah weeye ilaahina subxaanah wa tacaala waa dembiga keliya isagiiyo dunuubta kale ee ugu ballan qaaday cidda la timaada inuu macraka iyo dagaal la gelay cid u dul karta oo ka bixi karta ilaahay dagaalkiisu ma jirto fa in lam tafcaluu fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih waxa weeyaan haddaad saa yeeli weydaan oo ribada dayn weydaan waxaa iska ilaalisaan oo ku tala gashaan buu ilaahay leeyahy dagaal alla idinla gelayo subxaanahu wa tacaala markaa macaasidu khataro badan bay leedahay laakiin khataraha waxa iska ilaalin kara qofka daacada ku dadaala daacada markuu ku dadaalo ilaahay isku xidha ilaahay subxaana wa tacaala inuu u fudaydiyo khayrka xumahana alla ku adkeeyo qofka ilaahay ka barya hadday dunuubi ka dhacdana ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiista toobadna u celiya ilahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidka alla dhaafo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta